alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almualifu raximah llah baabu naa'ibi lfaacili waxaynu ka soo baxnay baabkii faacilkan ka soo baxnay sheekhu raximah llahu tacala halkan wuxuu kaga waramayaa naaibkii waa kii faacilka wakiilka ka noqon jiray wuxuu yihi sheekhu haadakani baabu naaibi kii wakiilka ka noqon jiray baabkiisa weeye can ilfaacili faacilka naaibka ka noqon jiray yuxdafu waa la xadfaa alfaacilu faacilka waa la xadfaa fa yanuubu waxa naaib noqon canhu ay can ilfaacili faacilka waxa naaib ka noqon fii axkaamihi axkaamtiisa dhexdeedana naaib kaga noqon kulliha axkaamta dhammaanteed mafcuulun bihi mafcuulu bihi ayaa naaib noqon haddaba in lam yuujad haddii aan la helin ay huwa mafcuulkii haddii aan la helin fama fama ay fa huwa naaibkii maa ay maladii ka weeyidhe fahuwa mu idin qoraya fadaasi huwa inu soo qadarana oo mubtadihii ah maadana waxaanu ka dhiganaa mawsuul khabarkii ah famaa ay fa huwa naaibkii maa ay maladii ka weeyi ikhtasa khasismay ee khaaska noqday ay huwa maagu oo wa tasarafa weliba tasarufay oo min darfin daraf ah ku bayaani maaga ow majruurin ama majruur ah ow masderin ama masder ah wa yudamu waa la damin waa la muطlaqan xaalo uu yahay awalku mid la idlaaqay la muطlaqan xaalo u yahay ficilku mid la idlaaqay oo ama mudaaric ha noqdo ama ha noqdo maadi ha noqdo ilaa amar isagoo naafic looma bineeyaba wa waxa la wadaagsan hu awalka waxa la wadaagsan thanii naxwi tucullima waa la barbartay iyo wixii lamid ah iyo wa thalithu naxwi indalaqa indalaqa iyo wixii lamid ah wayuftaxu waa la fadxini maa imaladiika ayaa la fadxin habata wastaqara ku sugnaaday qabla aakhiri ka u dambeeya ka ka horeeya fi mudaarici mudaarica dhexdiisaana lagu fadxin wayugsaru waa la kasrin huwa maa qabla aakhirka fi maadi maadiga dhexdiisa ayaa lagu kasrin walaka adiga waxa kuu sugnaaday mukhaaab yahow fii naxwi qaala wa baaca waa ficilkii muctalka ahaa hulaaiga ahaa ee weliba muctalulcaynka ahaa ee weliba mucalka ahaa intaa waa laga dheregsan yahay imika maasha allah walaka waxa kuugu sugnaaday fi naxwi qaala iyo wabaac waxa kuugu sugnaaday labada wasina hadda waa taqaniin waa facalade waana mutwaa muctalulcayn yaayi iyo muctalulcayn waawiya midna waa waa daacukasre midna daacudama ku jira intaa ma alkasru kasro waa mubtadiyo muahara mukhlasan xaalo u yahay kasrahaasi mid la barax tiray wa mushaman xaalo u yahay kasrahaasi mid lagu badxay ama lagu daray daman damo lagu daray wadamu dama iyo wadamu damo kasruu ku cadfan yahy waa mubtado su ku cadfan yahay mukhlasan xaalo u yahay damahaasi mid la barax tiray asalki intaas ku dhamaada wuxuu leeyahay waa baabkii naaibka naaibkii haddii la xadfo faacilkii u daaqada ka baxo u fiirso hadduu ficilku faacil qaato hadduu ficilku aan ujeedaa hal mafcuulo qaato halkii mafcuul baa unoqon haddaba ficilku aanu mafcuulba qaadan xarfujarna aanu ugu tallaabina dee loo binayn maayo ma loo binayn me loo binayn maayo haddee ficilku xarfujar ugu talaabana de jari majruub de xarfujirkii baa loogu talaabin haddee ficilku laba mafcuul qaatana dee ka horaa noqoni mafcuulka hore ayaa naaibu faacilka looga dhig kadambana nasbihi baa lagu dayni hadduu saddex qaatana sidoo kale de labadi kale nasbihi baa ku noqonaya waa isla fahne ma haddaba faacilkii xadafni dee ficilkii faacil la-aan ma joogsan karo ya ficilkii faacil la-aan de ma joogsan karo xalay baan soo marnay liana alficla walfaacila kalkalimati lwaaxida sooma ficil bificil faacil la-aan maarmay heli mayna e axkaamtiisii cid u booxisaynu helena waxaa naaib ka noqda saddex shay baa halkan inoogu tilmaamay saddex shay ayuu halkan afar shay ba inoogu tilmaamay waa mafcuulka iyo darafka iyo jaar majruurka iyo masderka xalaba carabka iga sii dhacood dareenteene mid shanaadna way jirtaa oo faacil u noqda waa jumlada yuu faacil u noqda yuu naaib u noqda ya maadada qaala maadada asalkeegu yahay waaw iyo lam iyo qaaf wuxuu doonahaba ama ficilkii ahaado ama maadi haado ama mudaaric ha jumla u noqota isagoo booskii u buuxisa haddaba mafcuulu bihi ayaa u horeynayo xukunkan qaadanaya xukunka naaib faacilnimada haddee isagii daaqada u ka baxo kuwa kale tartiib male marka kuwa kale iyagu tartiib male laakin tartiibtu waxay u kala leeyihiin mafcuulka u horeeya yanuubu mafcuulu bihi can faacilin muxuu aha maxayn kusoo marnayeen kanmalaba waxa weeyaan alifyaan soo qabte aye aqim muqaama alfaacil aladi xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif aw darfan aw masdaran aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu lmadkuura soo saa ma odhan jirta sag isaga waa sida amri jidka saatan kuso marnay ka kalena way naga horeya insha allah waan gaari doonaa marka in lam tajid mafcuulahu lmadkuura baa shardigan dambe saddexdan dambe iyaga u yaalla laakin ka hore isaga shardiguma yaalla de haddaad weydid yaa ku xigi jiray faacil dee mafcuul baa ku xigi jira soo ma mafcuulkaa booskiisii gele intaa waa isla fahnay soo ma makhtasa wa tasarafa halkeegaan kaga hadlaynaa insha allah kolkaanu sharxa galan ka hadli doonaa insha allah haye waxaa kaluu kuu raaciyey qaabkeen u binayna ila ficilkii musamihii iyo ficilkii muqayaru saykihi waxaa la dhahdaa naaibu faacil waa la dhahdaa magacaantiisa naib faacil baa kamid a maxaa kaloo kamid a almabniyu lilmafcuul baa kamid a mabniyu lima lamsame faacilu baa kamid a waxa u fiican naaibulfaacili baa u fiican tacbiirkaana cid marta waxa ugu horeysay maxamed ibnu maalik ba magacaa bixiyey waana ka akhsarsan yahay oo waa ka gaaban yahay waana ka macno ballaadhan yahay haddaynu mafcuulu ladii lamsame faacilun idhaahno waxaynu fahmaynaa oo qofka aalibka de waxa weeyaan meel badan aan gaadhin u in mafcuul keliya naaib noqdo laakiin markaynu nidhaahno naaibulfaacil intiiba way soo gudagelaya way ka ashmalsan tahay cibaaradani marka wayna ka aksarsan tahay oo naaibulfaacil way gaaban tahay mafcuulladi lam yusame faaciluna way ka dheer tahay de marka cibaaradan fiican marka u fiirso maadaama oo ficilkan faacilkiisii la gooyey oo naaib faacil loo tiiriyey ficilka siiqadiisa inaynu bedelnaano waa laabudda inta intaan ku marnay soo ficilka ama mudaaric ha ahaado ama maadi ha ahaade maxay wadaagaan damada awelkay wadaagaan de damada awelka way wadaagaan hadduu mudaaric yahay muxuu gaar la yahay fatxu maa qabla aakhirihi hadduu maadi yahay muxuu gaar la yahay kasru maa qabla aakhirihi xukunkan uu baraarujiyey waxaa kaloo sheekhu uu baraarujiyey raximahullah ficilkii maadi haddee lagu bilaabo ta lmutaawaca ama tadii ziyaadada loo yaqaanay maxaa la samaynaya thanigaa la raacinaya saw tacalama ma ama takalama tukulima iyo tuculima la odhan haddee ficilka lagu bilaabay hamsatulwaslina maxaa raacaya alika raacaya inala sawma maxaa la odhanaya unulia istikraj sawma istukrija laodhanaya minaba sidan xukunkan ku raaciy ka soco waxaa kaloo sheekhu uu baraarujiyey masalada ficilku hadduu muctal yahay hulaatiniya maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya awelkiisa waxa ku banaan waa fade saddex arimood baa ku banaan waxaa ku banaan alkasru wahiy alua fusxa saynu sarigaba ohan jir waa luqada aadka ufasaxada badan le in la idhaahdo qaala soo maahayn in la idhaahdo qiila maadaama kasra timida meeshii maxaa loo bedelaya alifkii maxaa loo bedeli de ya baa loo bedelaya qiilay noqoni biyacay noqoni waay iyo kasro dame la ursiiyey asalkii hore inuu damaha baa laisku baraarujinaya qiila baa la odhanaya qiila qiila waxoogaa la dareemaya inuu asalkii hore u dama agga fasinimada iyada kusoo xigta ta u dambaysa waa adamة اkhaalisa waa damo badhaxda waana aluqa alqaliila aw اضaciifa waa luqada u dambayso in buuca iyo quula la dhao intaasu kaga waran sharxaan ugu tegi doona insha alla ka soco yajuuzu waxaa banaan waxaanan fahnay nawaaibtu inay tahay naaibka waxaa ka noqonaya inuu shan yahay almafcuulu bihi almasdaru aldarfu aljaaru walmajruuru fii baabi lqowlna jumladaa soo gelaysa shantaa weeyaan adaba ka soco yajuuzu waxaa banaan xadfu lfaacili faacilkii ina xadfo ayaa banaan ima liljahli bihi in loo xadfo garasho la-aan laga jaahil yahay aw liqaradin ama dan in loo xadfo qaradkaasoo lafdiyin xagga lafdiga loo nisbeeyey aw liqaradin ama dan in loo xadfo qaradkaasoo macnawiyin xagga macnaha loo nisbeeyey xagga macnaha loo nisbeeyey markaa saddexaasay noqonaysa kan jahliga laftiisu ka macnawi iska gelaya de jahliga laftiis agga macnawi iska gelaya marka labun bay ku ururayaan ama waa qalad lafdiya ama waa qalad macnawi awey fal awalu ka hore ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhaahdi suriqa almataacu alaabtii baa la xaday wa ruwiya can rasuulilahi sal lahu aleyh wasalam rasuulki ilahay baa laga wariyey siiqatu tamriid baa la lagu barta siiqatu atamriid baa la insha alla waan gaari doonaa marka ruwiya waa majhuul soo ma ciddii warisa lama garanayo de idaa waktigiina ku qawshid sidaa lam yuclam aan la ogaanin asaariqu fuaad lam yuclam lamtan maanta awoodeed ma helin maxaa ku dhacay w soo jeeda wy maasha alla iltiqaa saakiniinka weyaan awooddeed waa haysataa sheekde idaa lam yuclam isaariqu tuuga waa marka aan la ogaanin waraawi raawigana aan la ogaanin waxaad fataa waraawiye sax ma sabab ism manquus oo maxaa jooga xaalatu rafcu jooga xaalatunasm bay ka dayri jirta minaan xaalaturafcili waa lagu qadaraya waaya waka waraawi baa la odhanaya waa marka raawigii wax warinayna aan la ogaan saariina aan la ogaan marka maxaa la odhanaya ruwiya iyo suriqa baa la odhanaya de waaligii jahli soo ma lama garanayo labadaba de tugana lama garanayo muxuu raawiga rasuulka ka wariya lama garana saa darteed ruwiya la odhanaya ama suriqa ayaa la ohanaya taasi waa xaaladii koowaad ee loo xadfiyey faacilka liljahli garasho la-aan wa thani ka labaad thanigu waa ke liqaradin lafdiyin waa qarad lafdiya asajcatu sajcada wey ah. qaab dhaca qaabka hadalku uu dhacayo in la ilaalinayo weeyaan ka qawlihim dadka qowlkooda weyan ay yidhaahdeen man kii kasta ee daabat ay wanaagsanaato sariiratuhu manka sariiradiisa iyo waxa u qarsooni xumidad waxa la mahadiyaa siiratuhu dhaqankiisa la mahadiya ya qofka sariiradiisa iyo waxa u qarsoon dadka inta u muuqata maaha inta aanu u muuqan de isaga ilaahay agtiisa u taala ruux ay wanaagsan tahay qalbigiisu saafiga yahay siiradiisa iyo qaabka iyo dhaqankiisa ka muuqataayo dhaqankiisa ayaa la mahadiya u fiirso eega sajcigu sari tuhu ku dhamaaday ah, qaybta hore faqrada hore soo ma tadamana maxay ku dhamaatay tuhu ku dhamaatay waxaa loo yaqaana waa sajci qaab dhaca kelmaddu ay u dhacaso ayaa iska mid laga dhigay isku mid laga dhigay marka waa qarad lafdi awy xaggii lafdigunba ku tacaluqaade xaggii lafdiga unbu ku tacaluqa falow qiila fa inahu shani low qiila haddii la odhan lahaa xamid dadku waxay mahadiyaan siiratahu dhaqankiisa iyo siiradiisa haddii saa lo odhan lahaa ikhtalat waxa isdhimi lahay asajcatu qaabdhaca hadalku u dhacaya isdhimi lahaa waayo damaa la doonayay sir uh, toore maxay ahayd man daabat sariiratuhu ta dambana maxay kaa noqotay siratahu de sajcigiiba xumaaday soo ma maxaa la doonaya sajciga in la ilaaliyo sajciga in la ilaaliyo kelmadaha u dambeeya qaabkay u dhacayaan waa ka kule qaala fi sixaax wuxuu ku yidhi asiru aladi yuktab sirka waa la waa waxa la qariyo wey jamciisuna waa asraar haddii sir jamciis tidhahdid asraar baa lagu jamciya haddeed sariira sariiraduna waa lamida jamceegu sarair buu iyada noqonaya sarair ayuu noqonaya waayahay siiraduna de kolkaa waxay noqonaysa waa aariiqa waa jidka iyo wadada wanaagsan uu marayo ruuxu weeyaan markaa kaas waa kii labaad oo waa liqaradin nafdiyin wey wa thaalithuka saddexaad qaradka macnawiga ayhi ah ka qowlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa weeyi yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii iimaanka laga helayow idaa qiila lakum marka la idinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya majaalista cilmiga waasiciya marka layna yidhaahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum ilaahay haydin ballaadhiye waidaa qiila inshuzu waidaa qiila marka laydinku yidhahdo inshuzu salaada u kacana dee fanshuzu u kaca eeg fanshuzu u kaca halkan qiila baa la eega eega naayfaacilki awey kula maadada qowl jumla unoqota waa jumlada tafasaxuya macnaad ka fahmaysaa de idaa qiila lakum marka laydinku dha tafasux marka laydinku halkaasay noqonaysa naaficilku jumlada wey marka u fiirso jumlada qiila ficilka qiila naaficil baa loo bineyey faacilkiisii naabi faacil ayaa waxa weyan loo bineeyey haye aayadda qaybteeda dambana waa lamid waa idaa qiila aayadda dambe soo noqotay aayadda lafteedu qiilada dambana waa lamid qiilada dambana waa lamid markaa lama odhan idaa qaala lakum rasuulu lama odhan rasuulku markuu idin idhaa marka waa maxay waxa weeyaan arad kuma tacaluqin waayo hadee laohanaa rasuulku markuu idinku ydha de rasulku may gaar ku noqon layd rasuulku markuu idin yidhaa salaada ukaco dee salaada ukacay noqon layd rasuulku markuu idin yidhaa ballaariya dee ballaariya noqon layd lakin iminka waa caam de eeg waa caam waa caam cid kasta markuu imaamkii istawin le salaada ukaca laaqimata waa inaad ukacdid wey waidaa qiila lakum uu soo gelayaade markaa waa caam iminka markaa arad macnawiya ku tacaluqay ma jiro labadoodana waa laga gooy iyo wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weey وإن مدت الأيدي إلى زاد لم كن بأعجالهم إذ أجشع القوم يعجلوا أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لم يلوا وlamiyة الcرب شنفر halkii bay kamid tahay wuxuu yidhi وin mudت hadii la taago alaydi gacmaha hadii la taago إlى zaadi sahayda xaggeeda hadii gacmaha loo taago lam akun anigu ma ihi biacjalihim dadka kooga degdega id cile ajshacu lqawmi qoomka kaugu hunguriga xumi acjalu ka degdega wey dadka kaugu hunguriga xuni waa ka degdega dheereeya wuxuu leeyahay zaadka iyo sahida marka gacmaa loo taago cunto dad meel loo soo dhigo kaugu horeeyo anigu maihi bu leeyay kaugu horeeyo anigu maihi waayo idni waa tacliiliyadaad garanaysaan qoomka kaugu hunguriga xuni waa ka degdega u dheereeya bu maxalushaahidkeena aan ka qaadane waa mudda ya waa mudda mayna halkaan waa muddada weeyaan waayo maxaa loo bineeyey ya de naib faacil baa loo bineeyey naib qarad macnawiya waxa weeya kuma tacaluqo muxuu noqon lahaa asalku waa in madda alqawmu alaydiya bay noqon lahayde ya marka ciddii doontaa taagta imika gacmaha dala taago de waa caam sooma ciddii doontaa taagtay noqonaysa waa caam wey markaa baydkan shaahid ahaan dhowr siyood baa loo daliishadaa maogti baydkan dhowr siyood baa loo daliisha meelo badan baad ku arki kartaan iminka cashirkeena waxa ka khuseeya waa in muddat laidi intaasa ka khuseysa qarad macnawiya ku tacalluq ma jiro cumuumkaasaa fiicanba ciddi doontaa utaagto waxaa kale oo loo daliishadaa biacjalihim waa ismu tafdiil afcalu tafdiil laysa calaa baabi waayo isagu is ammaanaya muna is amaanin is amaanaya haddaynu nidhaahno biacjalihim dadka kaugu deg dega badan waxoogaa waan yar degdegaa lakin waa layga dheeraya waad ka soo baxaysa mxu afcalu tafdilku maa maa dala maayd wa ziyaada soo ma marka eeg waan sameeya anigu lakin waa laiga sii dheereeya wey isna ammaan buu doonaya marka wa maxay biacjalihim kooga deg dega afcalu tafdil laysa calaa baabi waa arrin labaadoo laga qaato bidin arrin saddexaad baa laga qaata saw layse mataqaanid iyo maada naafiyadee camalka laysoo kala qabata khabarkooga maxaa qiyaasan loogu siyaadin jiray ba soo maa kaana la anfiyeyna ba baa khabarkeyga lagu ziyaadiya biacjalihim inta ka qaado ila biacjali mimka waa khabarkii saddexdaa shahid waa laga qaata laakin ka inagana khuseeya waa ka hore w in muddat laydida weyaan wa in muddat haddii la taago alaydi gacmaha haddii la taago ila zaadi xagga sahayda haddii loo taago lam akun anigu ma ihi biacjalihim dadka kooga degdega id cila asjacu lqawmi qoomka koogu hunguriga xumi acjaluka degdega weeyi faxudifa alfaacilu faacilkii baa la xadfay fii dalika madkuurgu celi adaba waayo aayadda laba qiilaa ku jiray iyo beydkan mana madkuurnimo noqonayn marka faudi aacil acilki baa la xadfay fi dalika madkuurka kulihi dhamaanti lnahu shaniya lam yatacalaq kumu tacaluqin aradun arad kumu tacaluqin bidikrihi sheegitaanka faacilka la sheegayo wax dana oo ku tacaluqday ma jirta buu leya sheekhu raximahullah intaa ml waxaytu makaanka kolkaas saddex sood binoo sheg ima liljahli ima lradin lafdiyin aw liradin macnawiyin intaba ku tusaaleey waxayu makaanka xudifa la xadfo faacil ficli ficilka faacilkiisa meesha la xadfo fainaka adigu tuqiimu waxaad joojinaysaa muqaamahu miimka god ila qaama laga keena iminka fainaka adigu tuqiimu waxaad joojinaysaa muqaamahu booskiisa almafcuula bihi baad joojinaysaa wa tucdi waad siinaysaa hi mafcuulka axkaamahu axkaam alfaacili faacilka axkaamtiisa ayaad siinaysaa axkaamta almadkuurata loo sheegay lahu faacilka loo sheegay fii baabihi baabkiisiina loogu soo sheegay sagaalka ahay fatusayiru waxaad ka ahaysiina adigu hu faacilka hu naaibka waxaad ka ahaysiin marfuucan marfuuc baad ka ah, hu mafcuulka u dhicin fatusayiru waxaad ka ahaysiini adigu hu mafcuulka marfuucan marfuuc baad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa mafcuulku mansuuban mid la kordhigo wa cumdatan tiir baad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa fadlatan fadlo ile kolka hore kalaamku hadee juml jumla ficliya aasaaskeygu muxuu aha ficliya faclin la helaa rukni u ahaa sooma ayaa rukni u ahaa marka iminka tiir buu unoqonayaaba hadalku la-aantii dhismi maayabade kolka horena fadlu iska ahaa waajib tairi waajib tairi bay noqonaysa waajib tairi so kusa kuma qori waajib takhiri buu halkan ku cadfan yahay wawaajib takhiri mid dib dhigiisu u waajib yahay buu ahaanaya can ilficli ficilka dib looga dhigo bacda an kaana intuu ahaa mafcuulku jaa-iza taqdiimi hormarintiisu mid ay banaan tahay calayhi ay cala lficli ficilka laga soo horisiyo soo marnay intaa xukunbu kala wareegaya da ukunkii faacilkan uso sheegn wayuanatu waa loo dhidigeyn lahu mafcuulka ama lahu naaibka alficlu ficilka ayaa loo dhidigeyn xilima in kaana hadii uu yahay mafcuulku oo naaibka ihin muanaan muana hadii uu yahay taqulu waxaad oranaysaa fi daraba zaydun amran fi daraba zaydun camran waxaad orani duriba camrun baad ohan ah. taqulu waxaad oranaysaa fi daraba zaydun camran waa xikaaye zayd camar buu galaay duriba camrun sababtu waa maxay dee zaydka hore la gooye facilkiiba mudakar buu ahaa sooma camarna dee waa mudakr soo ma dee naafacilkina durib dhe duribat camruna ohan waa ceebe mahdi halkaasi waa khalad malaha daraba zaidun cumaran weeyaan malaha iga khalda aniga daraba zaidun cumaran weyan ma soo camran saasoo adig ku qorya ani wal mala waa cumaran bal ka waran halkaa ma camran ma namse cumaran sabab ya mafcuulkii zaydu waa faacilkii aye camarna hay ma cumar waa mise camar <laughs> camar ba mahayna ku kala garanana camarka wawi baa la socon jirtay soo saamayn camarka maxaa la socon jiray wawi baa la socon jirtay wowdaas xaalada kale la socon jirtay lakin xaalada waan iska tawiniya marka waxaad ku kala garanaysaaba xitaa cumar maala yansarif wa ah, iska ilaali eega cumara baa la ohan laha isaga tawin ma aqbali karada ilawa maala yansarif lakin camar isagoo ka aqbalaya de maala yansarif ma isago markaa iska ilaaliya ha ku khaldamina wafi daraba zaydun hindan wafi daraba zaydun hindan hmm, wafi daraba war fuad ma ficil baa la jira he soo tafi gashay kolkaa waa xikaayo wey sidiisa orun bu aanaya laftigiisiibaan uqasdana laftigiisaan uqasdana iska xikaayo wey wa fi daraba zaydun zayd wuxuu garaacay hindan hinda ayuu garaacayna duribat hindun baa la odhanayaa waay cabdishakuur duribat hindun maxaa la odhanaya soka faacilk soka faacilku zayda alka laga dhigay hindoma fulay faalku asalki sawgiisida marka asalkii waxba lama eegay de asalkii maanta lama eegaye tan taagan baa la eegayaayo maanta maxaa naar faacil noqday dee hindo ma anata soo ma waaba xaaladii waajibka ahayd waajib ma ahaan jirin laba goor baa taas ficilka waajib loogan jira labada goor maxay ahayn idaa kaana alfaacilu muanathan dhaahiran xaqiiqiya ta'niis weliba haye walaysa mafsuulan walaysa waaqican bacda nicma wa bisa iyo idaa kaana damiran mutasilan wuxuu doonaa u noqday labadii goor mid kamid munayn waayay haddaba fain lam yakun hadduuna ahaan fi lkalaami kalaamka dhexdiisa mafcuulu bihi mafcuulu bihi haddiinu ahaan naaba waxa wakiil noqon aadan fain lam yakun ila soco fain lam yakun haddiinu ahaan fi lkalaami kalaamka dhexdiisa haddii aanu ahaan mafcuulu bihi fain lam yakun fi lkalaami kalaamka dhexdiisa haddii aan la helin oo aanu ahaan mafcuul bihi mafcuul bihi naaba waxa wakiil noqon jawaab shardigii naabada weeyaan oo ficil maadi de maxalkay ka jismisanta min maxal ka jismisnayn adarfu daraf baa naaib noqon awil jaaru ama jaar baa naaib noqon xali baan soo dhigana aw bimacna lwaw awil jaaru iyo waljaaru jaar baa naaib noqon wlmajruuru baa naaib noqon awilmasdaru baa naaib noqon taquulu waxaad odhanaysaa siira waxaa la socday farsakun farsak baa la socday arifoof waa saddex mayl wey wasiima waxaa la soomay ramadaanu ramadaan baa la soomay wamura bizaydin zayd baa la soo maray wa julisa waxaa la fadhiistay juluusulamiiri amiirka fadhigiisii oo kale la fadhiistay waa yahay sira farsahun ma mubhamba hadda m taksiis bu wata hadda maxaa nafac loo dhig waa la garanaya dhade farsakh waa saddex mayl soma we waa taxdi uu taxdiisan yahay farsakh waa saddex mayl weyn saxiix saa darteed maadaama la garanayo wuu noqonaya de wasiima ramadaanu farkaa farsakh waa darfu makaan buu noqonaya isaga ramadaanna waa darfu zamaan haye ramadaan mawlid ramadaanna maxay wadataa ma taksiis ba wadataa ya taksiiska waa maxay waa soddon maalmood bilaha kale mayna soddon ahayd waa calam dhe waa calam bilaa kale de ramadaan lama bil gaara ramadaan la dhaa bil gaara ayaa ramadaan la dhahda wa murabi zaydin zayd baa lasoo maray zayd ayaa lasoo maray waaye kana wuu wataa de waa calam bada zayd mun calamn wajulisa wajulisa waxaa la fadhiistay juluusu lamiiri waaye kana e eh, cadnan waa idaafada de waa idaafada wey intaa misle fani walaa yajuuzu ma banaana niyaabatu darfi darafku inuu naaib noqdo walmaster iyo masterku inuu naaib noqdo ilaa bialaaati shuruudin saddex shardi in la helo mooyaane suuragalba maaha sheekhe inuu naaib noqdo saddex shardi waa in la helo saddex shardi marka la helo ayuu masterkii iyo darafkii jaariya majruurkana soo haleeshi jaariya majruur saddexdooduba kolkaas ayay noqonayaan maxay ayay naaib noqon karaan lakin iskama noqonayaan iyagu mafcuulkunbaa bilaa shardi ku noqonaya ya mafcuulkunbaa noqonaya bilaa shardi axaduhaa alaaada midkood an yakuna waa inuu yahay axaduhaa alaaada midkood an yakuna waa inuu yahay ay huwa naaibkii dhe mukhtasan mid mukhtasa oo khaasoobay waa inuu yahay waa inuu mukhtas yahay falaa yajuuzu ma banaana duriba waxaa la garaacay darbun garaac baa la garaacay ka war duriba darbun garaac baa la garaacay ya war masahaba imika duriba darbun naaifacal ma noqon kara oo maxaa u diiday qaacidaa jirta guud ahaan lana alficla yadullu calaa maa dalla calayhi almasdaru lmubhamu ficilku muxuu na tusiyey darbi masderkan maxaa la dhaha masderkan maxaa la dhaha ya wah dariba darbu masderka maxa la dhaha mustafe muakidun licamil munaan muna muakidan ila ama waa mubayin ama wa ama waxa weyan ama waa muakid sooma muna muakid imika kanan de eeg ficilka maxaa nu tusiyey ficilku garaac dee masterkuna muna garac una tusin de ficilkaa baynu tusiye wuxuu masterku inu tusiyey ma noqon karo marka inuu garaac meeshii dhaca waynu garanay de taa waxaanu ka fahnay ba ficilka de masterka koynaa fahmin liana alficla waa qaacido liana alficla ficilku yadullu wuxuu ina tusiyey calaa maa dalla calayhi mstermubhamu msterka mubhamka ee muakadki wuxuu ina tusiyey dee ficilkaaba ina tusiyey wax dheeraadaan doonin wax dheeraadan kuma jira de naa ma noqon karo marka saxiix walaa siima zamanu zaman baa la soomay zaman ayaa la soomay <laughs> waa darfu zamaan be zaman baa la soomay liana alficla yadulu calaa maa dala calayhi darfulmubhamu darafkan mubhamki wuxuu ina tusiyey ba tusiyey siima haddee tiri waa la soomay dee waxaad garanaysaa in wakti la soomay ama ha yaraado ama ha badnaa in wakti la soomay maanad garan ya dee zamanuna taasun buna tusiyey ma wakti yar buu kuu tilmaamay ma wakti badan buu kuu tilmaamay may ma noqon kara de marka masega mukhtas ba ma mukhtasba mukhtas mahaba walaa tukifa makaanun makaan baa la ictikaafay kelmadan ictikaafi waa maxay waad nagaasho meel baad ictikaaftay makaan ficilka laftiisa baynu tusiy inaad makaan ictikaaftay manayna tusin dee makaanun markaa macno ka ballaaran oo ficilka nusiy inama tusinbe maxaana la doonayey wax ka ballaaran inuu tusiyo mukhtas maahaba de isna sidaa darteed noqon kari maayan mukhtas baa loo baahanya mukhtas baa loo baahanya wuu kusii wadaayeeg licadami ikhtisaasihaa madkuuraadan khaas noqoshadeeda la-aanteeda darteed bay naaibu noqon weyde ee fa in qulta haddaad dhahdo diriba bu kuleya ka waran diriba bu qoraya aniga maad sixi kartaan diriba ah, dee waa in la sixi karo diribi ma jirta waa daribo wey culimada qaarkood baa yidhi ficilkanaan ku darno afcaasha ficilka mujaradka ee ulaatiga aan ku darna yidhahda ya oo afaran ka dhigna awsaantiisa ficilka mabniyu lilmajhuulka haddii lagu weydiiyo kaasay soo gelin karaa waa duriba bidami lfa wa kasri lcayn iyo laamka dambe la fadxiyo maxalka icraabka saxiix walala saasay yidhahdeen marka waa duribo weyaan iska ilaali duriba waa waxaan dhiganayna ma ficil muayrushe duriba waxaa la garaacay darbun garaac baa la garaacay garaaca oo shadiidun daran hadda muxuu ina tusiyey ficilku ina tusiye wax ka badan ficilka garaacu baan ka fahnay inuu daran yahay garaacu de war lagama hayn inuu yar yahay iyo inuu daran yahay ma laga hay laakin yaa faa'ideeyey masterkaa faa'ideeye soo maaha iminka haddaba ikhtisaas buu wataa maa maxaa u cunansiiyey maxaa ikhtisaas a wasfi buu wataa ko wasfima waxaa la soomay zamanu zaman baa la soomay zamanka oo tawiilun dheer kana ikhtisaas mukhtas buu sifu wataaye eh? zamankii dher dheeri lagu sifeeyey wctukifa waxaa la ictikaafay makaanun makaan makaanka oo xasanun kolka hore makaanun bu muxuma mise mu fiicna lama geranayn lakin hadda xasanada sifa daba taalo jaaza waa banaan yahay waa inta shardiyada jawaabkeegii muxuu u banaanaaday lixusuusi ikhtisaasi ikhtisaas iyo khaasow yani xasiritaankii dartii ayuu u banaanaaday bilwasfi wasfiga u ku xasilay war mayna saxayn soo qabsa adaba wa yaktasu darfu biaxadi alaaati ashyaa maskaxda ka weelaya darafku saddex shay buu khaas ku noqda o bilwafi wafi waa ku noqda sheekhaa kuu sheegay darafka maxaa khasiisa oo khaas ka dhigi kara in sifo loo yeelo siima yawmun kamilun tanna waa la duriba darbun eh, ma darafkan wada darafkin wada soo ma kaluun soo qaadade siima zamanun طawiilun ama siima yawmun amil munakisaasaysin ko kaa dhaha wayktasu darfu bilwafi wafi waa ku khaasooba laba wayktasu darfu bilidaafati idaafana wuu ku khaasooba de dashaale iska samayso siima yowm lkhamiisi maalintii khamiista la soomay yoom oo keliya hadee la odhan de mubham buu noqon lama mukhtasimika maxaa ka dhigay idaafa yoomkii khamiis baa loo idaafiyey de wuu cayanma imika imise laba wayktasu darfu bilcalamiyati calamnimu ku khaasooba iminkan soo hadal hageen sima ramadaanu ramadanta waa calam waa bil gaara wey markaa darafki imise shay bu ku khaasooba saddex ima bilwasfi wa ima bilidaafati wa ima bilcalamiya sax ma waxaan soo qabsanayna masterkii wayktasu lmasteru bilwasfi haye tusaala sheekhaaba kuu qoray muxuu ku yidhi duriba darbun shadiid muna wasfi aysan fuhima fahmu shadiidu laba aiimu fuhima fahmun cadiimun laba wa bibayaani nawcin noociisi baa la caddeeyey noociisa ayaa la caddeeyey duriba duriba darbu lmujrimiin oo kale gawar mujrimiinta garaacoogio kale ayaa la garaacay dee noociisi baad caddaysay noocu ahaa ayaad caddaysay mana caddayn darb mujrimiin baad ku cadaysa saddex wa bibayaani o wa bitaxdiidi cadadin ya masderka cadadkiisii baad xadiday tusaale nudira nadratun ka waran iminka nudira nadratun mana taxdiidsanin maxay ku taxdiidsan tahay masderka ma masder maraade nudira nadratun nudira nadratani hadii tiraadna waa lamid markaa markaasna taxdiidayn wtjari majruka aggeeda maan ka ilaaqin doona markaynu gaadhay lagu ka reeba iminka ka soco markaa shardiga koobaad an yakuna mukhtasan taa weeyaan an yakuna mukhtasanna hal bu inooga tilmaamay oo wasfiga maxaynu soo ilxaaqinay darafkii labaan usoo ilxaaqinay muxuu ahaa bilidaafati ow bilcaalamiya masterkiina labaynu usoo ilxaaqinay maxaynu usoo ilxaaqinay bibayaani nawcin ow bitaxdiid cadadin intaa maslaban ka soco athani ka labaadna an yakuna waa inuu yahay mutasarifan naaibkii mid sarsarfoomaya waa inuu yahay laa mulaaziman isagaba caddeey mutasarifki kaagama baana maanta waxan kurada ka keen keeno laa mulaaziman mid laazima waa inaanu ahayn linasbin nasbo cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo aw ilmasteriyati ama masternimo lagu nasbiyo shaygani maadaamu darafya in darafnimun u laazimo waa inaanu ahayn ee idayo kale ka waran de halkaas naftu kagadu dhbad baxdayba idaa darafka ma dhaqaado waa darfu zamaan soo ma halkaas bay dul taaganta subxaana ega ka waran weligeedba waa sidaa waa masterka kolka lagu leeya msterna msterna u noqon kara ismu msterkiisina waa lamid ilega subxaan iyo waa lamid subxaana ah, waa ismu mster weyaan ya sabaxa msterkeygu ila waa tasbiix munayn markaa subxaan waa ismu mster de muna ismu mster ahayn ismu msterkiisuna markaa waa lamid marka waa inaanu ahayn mid nasbanimo darafnimo lagu nasbiyo un laazima cindaa kamid a cindi ama min baa lagu jiraa ya weliga ama min baa lagu jiraa ama bes darafnimo bay laazimtaa meel kale ma tagto markaa naafacil kuma noqon karto naafacl kuma noqon karo subxaan o kale weligii masterkaasu laasimsan yahay naafacal kuma noqon karo ladaay o kale waa daraf weligeed ba darafay laasimtaa kama bixi karto marka masl fahne marka maxaa looga jeeda mutasarifka waa inaanu ku dul dheganaynun darafnime marfuuc waa inu iska noqon karo mar inu darafnime laskaga nasbin karo saa waa inu noqon karo mutasariftsirtirfomay waa inu noqon kara meel keliin waa inaanu giltaagnayn intaa masl fahne falaa yajuus ma banaano subxaanullahi ma ban afkaaba ku jabaya hadda ufiirso subxaanullahi weligaa ma darafta falaa yjuuz ma banaano subxaanllahi ma banaano bidami damana kuma banaana calaa an yakuuna inuu ahaado ay huwa subxaanku naaiban mid naaib ah manaaba faacili ficlihi ficilkiisa faacilkiisa booskiisii ficilka almuqadari la qadarayo calaa ana taqdiirahu taqdiirkiisuna uu yahay yusabaxu waa la hufayaa subxaanallahi ilaahayna sahnidiisa ayaa la hufaya inaad saa soo qadartid oo tirahdi ficilka naaib faacilkiisii weeyi ma banaano ya yusabbixu yusabaxu bay noqonaysaa de majhuul baan ka sheekeyni ya ya saamuna qorin e me subxaanallahi weyde l waxaanu doonayna waxaan ku jirna inuu marfu inoo noqdna afcaal noqde kaygaa marka halkaa inaga saxsan ma adigu saa kuma qorin yusabixu yusabixu ma qorin hade yusabaxu subxaanllahi waan kuha de hade saasa cashirkeena waafaqaysa calaa ana taqdiirahu ficilkaasoo qadaristiisuna uu yahay yusabaxu subxaan llahi inaad tirahdid oo tirahdid ficilkaa lasoo qadar ile ficilkiisa lama keeno markaste waajib iskaga goan yah markas maad aragteen weli subaan saas maad aragtin subxan allahi maad aragtin ya haye aad tidhaahdid subxaanudani waay naaib uta waxay naaib faacil u noqonaysaa ficilka muqadarka lasoo qadaraye a yusabaxu ma banaano marka waayo weligiiba msternimun baa lagu nasbiyaabade waa smster saasunbu u laazimaaba marfuuc isagoo lama arg maad aragta macaada lamida macaad lahay macaada lamida weligeed ba idna saasay laazimtaa iyadoo godan wa macaadu weli ma ma jirta marka markaa mutasarif sad mutasarif waa fahmi kartaan ilega meel dheer baynu soconaa culime walaa yujaau lala iman ma walaa yuja walaa yajuus ma banaano yujaau waa la iman idaa jaaa zaydun zayd marka uu yimaado calaa ana idaa idaa naaibatun inay wakiil ka tahayna kuma banaano can ilfaacili faacilka wakiil ka tahay idaadana maanta naaibfaacil ka waran yujaa naaibfaacilkeyga waa idaa suuragal maahe waayo idaadani maxay laazimtaa darafnimu may laazimtaa kamama baxdo liannahumaa labadoodani waa idaada iyo subxaane laa yatasarafaani maba tasarufaan de laa yatasarafaani maba tasarufaan intaa masle fahne shardiga saddexaadna waa kan athaaliu ka saddexaad allaa yakuna waa inaanu ahayn almafcuulu bihi mafcuulu bihiga waa inaanu ahayn mawjuudan inta hore inuuso qadinibade mid mawjuud oo jira waa inaan ahayn falaa taqulu odhan maysid duriba waxaa la garaacay alyawmu maanta zaydan zayd baa la garaacay suuragal maahe mafcuulkii baa jooga maxaa daraf keenay meesha in lam tajid mafcuulahu madkuura ka amri diba guuri de suuragal maaha shardigooga saddexaaday naayib u noqon karaan weeyaan ko an yakuna mukhtasan wa an yakuna mutasarifan wa anlaa yuujada almafcuulu bihi saxiix saddexdaa shardi baa loo xidhaya mutasarifkoogina waan fahnay mukhtasnimadoodina waynu fahnay falaa taqulu war mayso duriba alyawm zayd khilaafan qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhalifina xaalan ku khilaafayno lilakhfashi akhfash baan ku khilaafayna waa saciid ibnu mascada saciid ibnu mascada waa tilmiidu siiba weyi baa weeyaan walkuufiyiina iyo kuufiyiintaan ku khilaafana oo iyagu waxay leeyihin isagoo iska jooga ayaan ayaan siin karnaa oo naafacal ka dhigi karnaa bay leeyihin iyagu laakin basriyiintu saasay leeyihiin ma banaanay leeyihin madhabka kuufiyiintu lakin iyagu waa sida wa haada kan kan ashardu ee shardiga maad garanaysaan shardiga wa ke صaxiix waayitaankan lawaayo mafcuulu bihiga soo ma ayada noqode jaarin mid soconayo weeyi wa haadaa kan ashardu ee shardiga ayada noqode jaarin mid soconayo weeyi waay jaarin mid soconayo weeyi abubakar ku haysataay wa haadaa kan ashardu ee shardiga ayda noqode aydan ay idtu aydan noqosho noqdaye jaari mid soconayo weeyi fi ljaari walmajruuri jaariyo majruurka dhexdiisa haye jaarin maxaad arabta ma idinla socon y maxaad araabtay ya ma ku celiya wahaadaa kan kan ashardu ee shardigii aydan noqode jaarin mid soconaya weeyi fi ljaari wlmajruuri jaari majruurka dhexdiisa maxaad araabtay ha ka bakin de maxaad araabtay kor dhawaaq khabarnimaad icraabtay ma khabarka soki marfuuc ahaan jirina ya soka ismi caadiya jarin waa lagu qadaraya jarin qaadin daacin zanin baagin wana saxayn intaa waynu soo qaadan ma insha allah waa lagu adkaysta ya waayahay waxaan soo qadaraynaa ka jaryaani shardayn lawalayn labada shardiya horeba say u dureersanaya markaa sheku ka tegan buu keeni agga hore muu raacin de maaragta dambaba shardigan dambe wuu ku dureersanaya jaariya majruurkii sida labada shardiya horeba ay ugu dureersanayaan oo labada shardiya horena waa loo dhigaya jaariya majruurka sheekhu mu sheegin labada shardiya horena waa loo dhigaya labada shardiya hore ee ah inuu mukhtas iyo inuu mutasarif yahay mukhtasnimadiisa miya wyktasu ljaaru biاiaafati daaf ku khasisma idaafo ayuu ku khasismaa tusaale nudira fi xaajatika ka war nudira waxaa la egay fi xaajatika baahidaadi ka war mayna idaafaysnayn ila xaajatka inu soconay waka ka labaad wasfina waa loo yeeli karaa wafi laftiis ayaa loo yeeli karaa tukulima fii amrin haamin laka alyawma hadan idhaa ka hor tukulima waxaa laga hadlay fii amrin amar amarka oo haamin laka alyawma adiga maanta muhiim kuwa ah. mana sifa u yeeli taana way noqon kartaa calamna u noqon karaa de mura bizaydin mura bizaydin ka warama saddexdaa shari baa isagana uu ku khaasoobi karaa bilidaafati bilwasfi bilcalamin kuwa horan buu lamid yahay bade kuu lamid yahay weliba darafkii darafkii buu lamid yahay darafkii buu lamid yahay masterki isaga waxuu kala mid yihin xagga wasfinimada labada kale kala gaar bu ahaa bibayaani nawcin iyo bitacdiidi cadadin bu ahaa isagu intaasa u dheeray marka eg mukhtasnimadiisa isaga maxaa loo eegaya mukhtasnimadiisa u fiirsada laba shay baa isa saaran xarfu jer iyo jaar iyo majruud bay kaleyihin xarafka waxaa laga eegayaa xagga mukhtasnimada xagga waxaa laga eegayaa eh, tasarufkaa laga eegaya ka kalena maxaynu ka eegeynaa majruurkan maxaynu ka eegeynaa mukhtasnimadaynu u eegeyna oo inuu calam yahay dhinacaas waxaynu eegena de xarafka ma noqonayo marka xarafka xarafka ma noqonayo ya ikhtisnaasnimada xaggeynu eegeynaa ikhtisaasnimada waxaan ka eegeynaa majruurka u firsashada qabata iyo kuwaas mar imika tasarufkana xaggeyn ka eegeynaa jaarkaan ka eegeynaa masalad ma fahanteen kuwa hore de mid kelima daraf daraf unbaa soo ma laakin isagu waa jaariye majruur bay kala yihin soo ma markaa ufiirso ikhtisaaska waxaan eegaynaa majruurkaan eegeyna oo waxaa la idaafeynaya maxarafka mise waa ismiga mise waa majruurka markaa nudira fi xaajatika kee la idaafeeyey culimo de ismiga majruurka la idaafeeye soo ma marka xagga ikhtisaaska waxaynu eegeynaa majruurkaan eegeyna de markaan ku idhahdo tukulima fi amrin haamin mafidaad wax ka sifaynaysa waa xarafe me majruurkaad ka sifaynaysaa de ya markaan ku idhahdo mura bizaydin calamanimada ma badanay ma bada calama <laughs> ya maxaan eegay de zayd baan eegay marka eeg xagga taksiisnimada yaan eegeynaa majruurkaan eegeynaa xagga tasarufkana yaan eegeynaa xarfi jaarkaan eegeynaa xaraf jaar waa wax kasta jira mid keliya waa dul taagnin mid keliya un waa dul taagnin mid keliya eega mudu iyo ruba iyo de wax keliya ma dul taagnin soo ma rubi jirtaa soo ya de kaasoo kale waa inaan wax xaraf keliya meel keliya laazimo waa wax kasta waa inu jari marka labada saasa loo kala qaadaya iyaga wlkhilaafu khilaafku jaarin mid soconaya weyaan fi dhexdiisa aydan noqode waxtaja wuxuu daliishaday waxtaja wuxuu daliishaday almujiizu baneeyuu biqiraati abi jacarin biqiraati abi jacfar abi jacfar qiraadiisa ayaa u daliishaday casharaduu kamid yahay muxuu akriyey liyujza qowman bima kanuu yagsibuun majhuul buu binanaya dadka iso jamaahiirtu iyagu waa maxay liyejziye weeyaan liyejziya qawma bima waa muqsame taa iyada wax shahidi kuma sugna marka wax shahidi mu ku sugan yahay liyejziye huwa weyan faacilkiya liyujza in la abaaliyo qowman qoom in la abaaliyo bimaa ay biladii kiina lagu abaaliyo kaanu ay ahaayeen qoomku yagsibuuna kuwa kasbada ay bihi soo qadar maaga war ma isla ya liyujzaa bay leyihin marka liyujzaa waxay leeyihiin qowman oo mafcuulo oo joogta waxay leyihin mafcuulki on joog in la siiya bay marka kuufiyiinti iyo akhbashi maxay leeyihin waxay leeyihin isagoo oo joogo mafcuulkii ayuu naayib hayrku noqon karaa jaariye majruurko kale ayuu naayib noqon karaa war ma isla fahno markaa mujiiska wuxuu daliishanaya qira'adan liyujza qawma bima kanu yagsibuun yujza maynu muqayir siqayn qawman oo jaza laba mafcuul bay qaadata laba mafcuul bay qaadata markaa qawman oo weliba mafcuul awelkiia waa mafcuul awelkiiba isagoo mafcuul awelkii jooga ayaa naaibu faacil u noqday jari majruurka dambe maad ah ka daliishanayaan marka ma marka waa isagoo mafcuulki iska jooga oo oh, qowmna naab faacil lagama dhigine maada dambaa faacil laga dhigay oo jaariya majruura dabimaada ile waa bada jiraysa waa isla fahnima saasay uga daliishanayaan yow iyo wa biqawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisa uu soo socda jawaabkiisi iyo wa biqawli shaaciri shaacirka maydaan fahmin ma way fududahay de eg yujiza ficilku muna muayar fiqayn jaza baa laba mafcuul qaadata mafcuul awal iyo mafcuul thani mafcuululawalkeegii oo qawmana oo jooga naa'ibu faacil lagama dhigin e eh, jaar iyo majruurka dambaa naa'ibu faacil laga dhigay waa cinda kuufiyiinta saala marka marka way banaantah inayn isagiyo joogo in kuwa kale ay naaib noqon karaan waa intaas ka bataantay mana basida biqawli shaaciriy shaacirka qawlkiisa wainamaa yurdi waxa uuna raaligelinaya almuniibu inamaa yurdi waxa uunu raali gelinaya almuniibu ka muniibkee toobadkeenka badan lirabahu rabbigii ayuu raali gelinaya ma muddada ayuu raali gelinayaa daama u yahay ay huwa muniibku macniyan mid lagu mashaqeeyey bidikrin xus lagu mashaqeeyey qalbahu qalbigiisa ya macniyan waa ism mafcuul moogta asluhu macnuyun qaciidku sayid baa ku dhacday ya ida ijtamacat ilwaw lyaa wasabaqa xadma bisukun qulibat ilwaaw yaan uma udqimat ilyaaw macniyan ba iska noqotay marka macniyan muna ism mafcuulayn ismu mafcuul muxuu qaataa mise b laga keenay unya laga keena imika mota unya laga keena cunyo lafteedu waa alfaada afcaasha iyada oo musama haddana siiqatulmaadiga laasimta mogta cunyo iyo junna iyo ya uulica iyo kuwa yawgaasi waxay kamid yihin adana maadi ba iska laasiman siiqat buhite iyo fabuhite ladii kafar fabuhite waa la wereeriya o dhan ya waa khatar maogtahay ya fabuhita ladi kafar marka iyadoo sidaa iska tahay siiqaday kusi waa siiqatul majhuulkaasi kusugan yiba haddana waa musam ahaan bu u yaala masle fahni markaa u fiirsada macniyan baa iminka la doonaya naab faacilkiisii macniyan qalbahu bay mafcuul uhaysataa bidikrina naab faacil baa looga dhigay isagoo mafcuulkii qalbigi jooga ayay naab faacil uhaysataa jaariye majruurka <laughs> fabita waa wareeri wey ya markaa guid junay lamid tahay ya iyo dulla iyo ya dulla damun yaga maxaad ohan dhiig bahadur laga dhigay dhiig bahadur noqday musama looga jeeda musame weyaan kutubta sarfiga dib u noqda insha alla kitaabkii baxraqi iyo dib u soo ireegaba afcaal badan baad ku arkaysaa oo faa'iide ade waayo u fiirta adaba macniyan sawiis mafcuul maaha qalbahu saw mafcuulkiis ma jooga iminka mafcuulkii naayfaac looma dhigno qalbuhu lama odhane bidikri noo jaariya majruura la siiyey waa shaad weeyaan baad odhanaysa shaadn yuxfad walaa yuqaas bidkaa saasaad kaga dhaafda isagana uu soo socda jawabtana uu sheegaya e waa kane fa uqiima waxaa la joojiyey bima maabaa la joojiyey ma tee loo joojiy ma fahmi kartaa niminka aayadda weeyaan de wa bidikrin iyo bidikrin baa la joojiyey bidikrina tee loo joojiyey dee gabayga maca wujuudi qawman wa qalbahu iyada oo qawman iyo qalbahu oo mafcuulay ay joogaan ayay haddana jaariya majruurki unaayo faacil noqday saasaan ka daliishanayna bay leeyi mna basidan waa ujiiba dhe waxaa loogu jawaabay wjiba an beyti beytka waa lagaga jawaabay waujiiba waxaa lagaga jawaabay can lbeyti beytka bnahu darurat ah, wa daruro wdaruratu tubixu maxduuraat yajuuzu lishaaciri maa laa yajuuzu ligayrihi intaa masl fahne markaase waa daruura lagaga jawaabay dshe yajuuzu lishaaciri ma laa yajuuzu ligayrihi wa canhu alqiraati mm. an qiraati anhu alqiraati u kuleyay wa can ilqiraa'ati qiraa'adii waxaa lagaga jawaabay biannaha qiraa'adu shaadatun waa shaadaba qiraa'adu waa shaado marka culimadu waxay isku hayan qiraa'ada shaadka xilmi shaad noqon karta culimada qaarkood waxay leeyihiin daa'ifa min alfuqahaa walusuuliyiin waxay leeyihiin maa waraa'a sabca waxa toddobada qira ka dambeeya waxaa la idhahdaa waa shaaday noqonaya marka wuu ku jira shaaday noqonaysa marka qaarna waxay leeyihin mayana shaadku waa maa waraa alcashara waxa tobanka kasii dambeeya wey markaan shaado noqon mayso wy marka qiraaduna waa ashyaada sabcadii laguma akriyin de waa wixii ka badnaa w oo casharada ayaa lagaga jawaabaya wa yuxtamalu waxa suuragala an yakuuna inuu ahaado alqaa'imu ka istaagay maqaam alfaacili faacilka booskiisa damiiran inuu damiir ahaado damiirka oo mustatiran qarsoon fi lficli ficilka ku qarsoon maaha ta dambe gabayga maaha waa aayaddii bu unoqday damiir ficilka ku qarsoon ayaaba faacili bu leeya maba ahaba waxaan joogjooga jari majruurka maba ahaba caaidan damiirkaasoo caaidan noqonaya cala lgufraani gufraanka unoqonaya gufraanka almafhuumi laga fahmay min qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa gufraanka laga fahmay aayadda qur-aanka qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allah liyujza soo ma qulla nebi maxamedow liladiina kuwa ku dhe aamanuu alla rumeeyey yakfiruu ikfiruu dhaafadhe yakfiruu ha dhaafeene manasaan maquul qowlku u goan yahay de ikfiruu weeyaan yakfiruna jawaab dalaba lagu jasminaya de waa saade yakfiru dhaaf aad odhan may qul waxaad dhahdaa liladiina kuwa waxaad ku tidahdaa aamanuu alla rumeeyey ikfiruu dhe dhaafa ikfiruu ha dhaafeene haye liyujzaa in la abaal mariyo algufraanu dembi dhaafidda qawman qowm in lagu abaal mariyo wa inamaa uqiima waa la joojiyey almafcuulu bihi mafcuulu bihigii baa la joojiyey maqaamahu naabi ficilka booskiisa mayla socotaan hadda ya wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa la odhan karaa qiraadu waa shaado soo dhaaf waxa suuragalaba jaar iyo majruurkani naaib muu noqon e mafcuul ficilka ku qarsoon ya damiir baan ujeeda cafan damiir ku qarsoon